صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد bab bab qibl soma baabu qiblati ahli lmadiinai wa ahli shaami wlmashriq wuxuu baabu yahay qiblada ahlumadiina reer madiina qibladooda iyo shaam iyo ahlulmashriq laysa ma ahaanin fi lmashriqi xagga bariga iyo walaa fi lmaqhribi xagga galbeedka qiblatun qibla kuma sugna liqowli nabiyi sal اllahu alayh wasalam waa qowlkii nabigu uu yidhi laa tastaqbiluu ha qaabilina alqiblata qiblada biqaa'iطin saxaraha ku qaabilina aw bowlin ama kaadi walaakin hase yeeshee shariqu baryaysta aw haribuu ama galbaydaysta oo xagga galbeedka ula jeesta si awalan halkan wuxuu ka gelayaa shuruudda salaada inay ka mid tahay istiqbaalu lqibla wuxuu kaloo sii tilmaamaya qofka inay waajib ku tahay jihada qibladu ay ka xigto inuu u jeesto dhinaca ka xigtada qiblada inuu qaabilo wuxuu baabkan ku tilmaamaya ahlulmadiina marka maka la joogo madiine waxay ka xigtaa waqooyi bay ka xigtaa maka haddii la joogo madiine waa waqooyi haddii madiine la joogana maki xaggay xigaysaa koonfur bay noqonaysa ee shaamna waa la xukun idan ahlu shaam waa urdun iyo suuriya iyo meelahaas yaguna xukunka madiinay leeyihiin maka waxay ka xigaan waqooyi waqooyi bay ka xigaan markay u soo jeesanayaan agga iblada waxay soo aadayaan agga koonfur bay soo eegayaan dhinaca koonfur ayay usoo jihaysanayeen eh, hadalkan uu leeyahay imaamu lbukhaari bariya galbeed qibla kaama xigto ma aha hadal caama ma eh, waa hadal u yaala dadkaa uu soo magacaabay ahlu shaam iyo eh, ahlulmadiina waa hadal u yaalla weeye qibladu waxay ka xigtaa koonfurbay ka xigtaa sidaa awgeed barina kama xigto galbeedna kama xigto galbeed iyo baritoonna waxa wey kama xigto macnahaasu ku tilmaamaya wailaa imaam lbukhaari wuu og dadka qaar qibladoodu inay ka xigto galbeed dadka qaar inay ka xigto bari inay ka xigto waxa wey cid waliba la socota markuu tilmaamay ahli madiina iyo ahli shaam wuxuu kaloo tilmaamay ahlu shari buu tilmaamay yani maka dadka ka xiga jihada bariga ka xiga maka qibladoodu waxay noqonaysaa galbeed galbeed bay noqonaysaa kuwaasuu tilmaama wuxuu tilmaamay dadkii xagga bariga ka xigay inay u soo jeesanayaan iyaguna galbeed inay usoo jeesanayaan almashar saasuu uga jeedaa waxaa la mida oo iska xadfan walharb dadka galbeed maka ka xigaana yaguna xagga sharqi bay tukanayaan oo kacbadu ka xigaysa oo halka uu alla leeyahay wasaraabiila taqiikum alxara ay walbardana way la socotaa maryo idinka ilaalinaya kulka idinka ilaalinaya walbardana waa la yska fahmaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen bariga wuxuu si gaara u tilmaamay xilligaas adduunyada inta macmuurka ahayd la deganaa waxay u badnayd dhulka islaamku ee lagu tukanayaa bari bay u badnayd aalibku ahaa dhulka galbeedkana islaam badani ma jirin macnahaasna culimmada qaar baa ku tawjiihiyey ilaa hadda dee bariyo galbeed ee muslim iyo gaalunbaa lagu kala soocaa reer galbeedka waxa wey gaalay u badan yihiin ee bariga dhexe iyo dhulka barigana muslimkaa u badan naam haddaan deendho yartaa jaynaha iyo la xisaabin u badan masaladaasuu sheikhu ka hadlaya wuxuuna daliishanayaa xadiikii abi ayub alansaari radia allahu tacaala can ee nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam ee dadka madiina jooga qiblada inaanay ula jeesanayn saxarada kaadida markay xaajadeeda gudanayaan qibladuna hadday koonfur ka xigto oo la yidhaahdo ula jeesan maayaan dibna ugu jeesan maayaan oo u daba jeedin maayaan waqooyigiina waa loo diidaya marka waxaa usoo haaya laba jiho bariga galbeed baa usoo haaya xadiikaasuu daliishanaya qaala imaam buhaari waxaa wuri xadaana caliy bnu cabdilah waalmadiini qaala xadaana sufyaan wa ibni cuyayna qaala waxa ui xadaana zuhriy can caطaa bni yaziid allayfi can abi ayuub alanصaari radia allahu tacaala canh ana nabiya sal allahu alayhi wasalam qaala waxa ui idaa ataytum haddii aad timaadaan alghaa'ita waxa weeye suuligii ama meeshii xaajadaa ku gudanayseen falaa tastaqbiluu ha qaabilina alqiblata qiblada walaa tastadbiruuha hana u daba jeedinina walaakin hase yeeshee shariqu xagga bariga u jeesta aw haribu ama galbeedka u jeesta waa ahlulmadiina xaalkoodu siduu ahaa qaala abu ayuub faqadimna shaam shaam ayaanu nimi fawajadnaa waxaanu hellay maraaxiida suuliyaan buniyat loo dhisay qibala alqiblati xagga qiblada loo jiheeyey oo u jeeda fananxarifu waanu leexanayni oo waanu ka jeesanayni qibladii wanastaqfir allaha tacaala allana dembidhaaf baanu ka weydiisanayni yani waxaa meesha ka an uhriy an ca qaal waxa i ca samictu waan maqlay aba ayuub can nabiyi sal allahu alayh wasalam milahu xadiika xadii lamida ayaan waxa weeye ka maqlay yani caa sanadka hore waa cancaneeyey can caa ibni yaziid allayfi can abi ayuub sanadkan dambana caa waxa uu leeyahay samictu oo wuxuu cadeeyey samaaca imaam bukhaarina sideedaba samaaca waa daneeya oo qaacidadiisu waxay tahay ninku xataa haddaanu mudallis ahayn oo nin ay isku xilli uu ka wariyo inaanay ku fillayn imkaanu liqa inay suuragal tahay inay kulmaan oo keliya inaanay ku fillayn laakiin waa in liqaaga loo ogaadaa waman rawaa bican waana faxkumi biwaslihi in illiqaau yuclami wlam ykun mudlisa waqiila an naqطc wama can sila wamuslimu yashrid tacaasuran faqaط muslim waxaa ku filan labada nin inay suuragal tahay inay kulmaan haddii la yidhaahdo labadii kun way wada noolaayeen waxaa la odhanaya waxa suuragala inay wada xajiyeen waxa suuragala midka kale inuu u tegey inay isa soo booqdeen inay isu soo rexlaysteen maadaama isku xili nool yihiin laakiin bukhaari wuxuu daneeyaa inay kulmaan walidalik samictu yaxadaani alfaada noocaasa ayuu isagu aad u daneeya xadiika maxalushaahidka waynu fahnay waa in qiblada loo jeesto dhinacay kaa xigtaba inaguna ahlu shaam iyo ahlulmadiina aynu la xukumnaha cagsigooda un baynu nahay iyagu hadday u jeesanayaan xagga koonfur inaguna waxaynu u jeesanaa waqooyi bariyo galbeed qibla inagama xigta sooma shariiq waa uqaribi weeye inagana suuliyada aanu dhisanayno waa in bari ama galbeed loo jiheeyo ay u jeestaan baabu qowli illaahi tacaala wuxuu baabu yahay qowlkii alle waa ka soo hadalnay baabkeeda ku soo faahfaahinay laakiin mar walba xataa gidaarku hadduu dhisan yahay axwadka iyo sida habooni waa in markaynu dhisayno xaaji axmedna aad baad waxu waa in xagga loo jeediya oo waxa weeye la daneeya waayo qadiyadda ku saabsan xadiiska aynu soo marnay ibnu cumar ee nabigu dhismaha gudihiisa waataynu soo tilmaannay khilaaf badani inuu ku jiro xagga macnaha lagu qaadayo qaar nabigu gaarku yahay alayhi salaatu wasalaam dhismaha qaar ku qaadayaan dabajeedinta laakiin iblada in jeesta mar walba ay mamnuuc tahay hadal badan baa ka taagan baabu qwli اllahi tacaalى wاtakiduu ka yeesha min maqaami ibraahiima maqaamu ibraahimka musalan meel aad ku tukataan qaala waxau hi bukhaari xadaana alxumaydiyu wa cabdillaahi bni zubayr almaki alasadi walu shaykhin lbuhaariyi fi axiixihi xadiikii inama alacmaalu bniyaat qaala waxau hi xadaana sufyaan xumaydi waa maki sufyaanna waa maki waa sufyaan bnu cuyayna abu muxamed alhilaali qaala waxau hi xadaana camr bnu dinaar isaguna waa almaki qaala waxau hi sa'altu bna cumar radia allahu tacaala canhuma can rajulin sa'alla waanu weydiinay ibna cumara ibna cumar waxaanu weydiinay can rajuli nin baanu weydiinay ninkaasoo aafa ku awaafay bilbeyti kacbadii licumrati cumra ugu awaafay walam yauf aan awaafin bayna asafa wlmarwa safa iyo marwo dhexdoodana aan awaafin ayatii ma u imraatahu xaaskiisa waa muctamir awaafkiibuu la yimi laakiin sacyigiibaa u dhiman faqaala waxa ui cabdlaahi bni cumar qadima nabiyu sal اllahu alayh waslm nabigu waa yimi faaafa waa ku awaafay bilbeyti kacbadii abcan toddoba goor wasallaa waa tukaday khalfa almaqaami maqaamu ibraahim gadaashiisa rakcatayni laba ragcadood buu ku tukaday wa aafa waa awaafay bayna asafa walmarwa safa iyo marwe dhexdoodana waa awaafay yacni sacyi buu sameeyey waqad kaana lakum waa idinku sugnaatay fii rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii uswatun xasana dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay wasaأlna waanu weydiinay buui camr bnu dinaar jaabir bna cabdilah baanu weydiinay isla masaladii faqaala waxau i laa yaqrabanna hayaanu u dhowaan xataa yatuufa ilaa uu ka awaafayo bayna asafa wlmarwa gabadhii xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa uu ka awaafayo masalada xadiiku ka hadlayo ama labada saxaabi la weydiiyey faahfaahinteedu xajka inoogu iman doontaa haddaynu si kooban u tilmaanno qofka cumraysanaya cumradiisu waxay ku taagan tahay afar rukni bay ku taagan mid waa ixraam oo ah niyadii in la niyoodo in laga xidha iyadu waa waajib ee rukni ma aha waa xidhashadii iyo xarmashadii kadibna inuu ku tawaafo kacbada toddoba jeer sacyu bayna asafa walmarwana uu la yimaado waa saddex wuxuu kusoo gabagabaynayaa timaha inuu xeerto ama uu gaabiyo afartaasay cumradu ku dhisan tahay mid ka mida ah haddii ay dhiman tahay qofka noocaasa cumradiisu way fasahaadaysa masaladan la sheegaya waxa ay tahay cabdulaahi bni cumar markii masalada la weydiiyey ee layidhi uu xidhay xarmashadii buu la yimi koowaad awaafkiina waa dhammeeyey waa ruknigii labaad sacigii intaanu la iman ayuu xaaskiisa u galmooday muxrimkana dee xaaraan bay ka tahay inuu xaaskiisa u tago su-aasha noocaasaa la weydiiyey cabdulaahi bni cumar wuxuu caan ku yahay inuu ku jawaabo sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam axaadii badan baa inoo imanaysa marka la sheego xajarul aswadka in la dhunkanayo ee lagu celiye la yidhaahdo ara'ayta in zuximtu aw ulibtu hadday cidhiidi noqoto ma iska daayaan ra'aytu nabiya yuqabiluhu wayastalimu waa lagu celiyey ra'aytu nabiya yuqabiluhu wayastalimu nabigaan arkay oo dhunkanaya markii dambena waxa i ijcal ara'ayta bilyamn haday haday ymangeeb ymangeeb cabdulahi bni cumar saasuu caanku yahay waa markuu fatwoonaya wax la weydiinayo ficilkiisa laftiisana sidaasuu ahaa waatii xitaa aabbihii ku qabsaday markuu dabagelayay meelihii nabigu dega calayhi salaau wasalaam geedkuu hadhsadaybuu hoos hadhsanay meesha nabigu xaajadiisa uu ku guto ayuu la aaday ta noocaas saxaabadii ku dhaliileen laakiin waxay ka ahayd jacaylu nabiga jecelya alayhi salaau wasalaam iyo danaynu danaynayo fatwadiisuna saasay noqotay laakiin jaabir bnu cabdilaah isaga fatwadiisu waa fatwadii fuqahada yani sida fuqahadu ay u fatwoodaan waxay daneeyaan ma ansaxaysaa mise ansixi mayso ma xalaalba mise waa xaaraan ayay aad u daneeyaan cabdulaahi bni cumarna wuxuu daneeyey sidii nabigu sameeyey calayhi salaau wasalaam waayo waxaa ku weyn qof loo sheegay wixii nabigu sameeyey inuu khilaafo sunno iyo waajibkay doonta ha noqoto ta noocaasaa ku weyn isaga marka taasuu ku jawaabay jaabir bnu cabdilaahna isaguna wuxuu dhigay siday ahayd oo wuxuu tilmaamay haddii aadan sacyi samayn inaanay kuu bannaanayn galmo xaaskaaga inaad ku samayso intaas waa masalada uu ka hadlayo laakiin imaam lbukhaari halka wuxuu u keenay cabdulaahi bni cumar markuu tilmaamaya ficilkii nabiga calayhi salaau wasalaam wuxuu tilmaamay nabigu markuu kacbada ku awaafay laba sunne sunno ah, oo sunnatu awaaf la yidhaahdo oo laga dambaysiiye awaafka waajib iyo sunne rukni iyo mid mulaqa intuu doonaba ha noqdo awaaf kastoo la samaynayo in laba sunno ah laga dambaysiiyo ta noocaasuu tilmaamo nabigu uu ka dambeysiiyey labadaana meesha lagu tukanaya waxay ahayd khalfa almaqaam yani maqaamu ibraahim jihadiis ayaa loo jeestay iyadoo kacbaduna ay ka dambayso yani meesha la qaabilaya waa kacbada laakiin dhinaca laga soo qaabilaya waa maqaamu ibraahim gadaashiisa weeye marka maqaamu ibraahim baad dhinaciisa usoo tukanaysaa qibladuna ay kasii dambayso waa sunno laynoo jideeyey watakhiduu min maqaami ibraahiima musalla culimmaduna waxay leeyihiin in halkaa lagu tukadaa waa sunne yacnii in loo qasdiyo maqaamu ibraahim adiga iyo kacbada inuu idiin dhexeeyo berigii hore waxaybay ku dheganayd kacbada laakiin xilligii dambe ee cidhiiri ay noqotay ayaa laga gooye laga fogeeye kacbada ayaa laga fogeeye marka hadda lafteeda waa aragteen oo kacbada dhinaceeda laakiin wxoogaa masaafoabaa udhexeeyaan badnayn sunnuhu waxa uu yahay in loo qastiyo marka la dawaafo labada sunne ka dambeeya maqaamu ibraahim xaggiisa dambe lagu soo tukado waa haddii ay fududahay laakiin xajkoo kale inta badan waa cidhiidi suuragal ma aha waxay leeyihiin culimmadu meel allaale meeshuu doono masjidka gudihiis ayuu kaga soo tukanayaa xataa haddii ay dhacdoba guriga uu la tago labadii sunne awaafka ka dambeeyey sunnahaasi waa u xasilaya laakiin akmalku waa khalfa almaqaam inuu waxa weeye eh, ku tukado isagoo kacbada u jeesanaya eh, laakiin maqaamu ibraahim baa qibla a ah loogama jeedo waittakhiduu min maqaami ibraahima musalla dhinacaad u tukataan waxa weeye ka dhigta saasaa looga jeeda qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad qaala waxa uu ihi xadaana yaxya waa kuma musdad yaxyaa ka dambeeya yaxya bnu saciid waaya waa laba ansaari mise qaaan dhowr jeer baan soo tilmaam waa qaaan wey waayo musadad ibnu musarhad albasri wey yaxya bnu saciid alqaaan albasri wey yaxya bnu saciid alansaari madani buu ahaa dabaqadiisuna tan waa ka dambaysa oo saxaabadu wax ka wariya waa taabici sahiira wey qaala waxa ui xadaana yaxya wa ibnu saciid alqaطaan alxwad can sayf yani bna sulaymaan waxaa looga jeedaa ibna sulaymaan riwaayaadka qaarna ibna abi sulaymaan baa ku yimi qaala waxa uhi samictu mujaahidan mujaahid baan maqlay qaala yidhi utiya ibnu cumar ibnu cumar waxa loo keenay utiya waa loo yimi ibnu cumar cabdulaahi ibnu cumar baa loo yimi faqiila lahu waxaa la yidhi hada kaasi rasuul laahi sal lahu alayh waslam waa rasuulkii all wey dahala waa galay alkacbata kacbada faqaala ibnu cumar ibnu cumar waxau i faaqbaltu waan soo qaabilay wnabiyu sal llahu alayh wasalam xaal nabigu uu yahay qad kharaja mid ka soo baxay kacbadii wa jidu waxaan helayaa bilaalan bilaal baan helaya qaaiman xaal uu yahay taagan bayna albaabayni ay bayna misraacay albaab albaabka kacbadu leedahay labadiisa fardadood dhexdiisa taagan yani doonaya inuu ka soo baxo kacbadu marka iyo haddaba laba baab ma laha hal albaab bay leedahay marka baabayn waxaa looga jeedaa labadii fardadood baa looga jeedaa labadii fardadoodoo furan buu dhexdooda taagnaa yani albaabka bartamihiisa ayuu taagnaa fasaaltu waan weydiiyey bilaalan bilaal baan weydiiyey faqultu waxaan ku ihi asala nabiyu sal allahu nabigu ma ku tukaday fi lkacbati kacbada qaala waxau hi nacam haa kacbada gudaheeda waa ku tukaday rakcatayni buu ku tukaday nebigu bayna saariyatayni labada tiir dhexdooda ayuu ku tukaday allatayni labadaasoo calaa yasaarihi waxa weeye bidixdiisa ahayd yacni markii albaabka laga gelayay labada tiir ee bidixda xigay dhexdooda ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ida dahalta waa markaad gasho uma kharaja waa soo baxay nabigu fasallaa waa tukaday fii wajhi lkacbati kacbada wejigeeda ama xaggeeda hore ama fii wajhi lkacbati ay fii muwaajahati lkacbati kacbada isagoo muwaajahaynaya rakcatayni laba ayuu tukaday maxalu shaahidkuna waa halkaas nabigu calayhi salaau wasalaam kacbada markuu ka iyadii xaggeediibuu u jeestayoo tukaday qaala waxaa uu yidhi bukhaari xadaana isxaaq bnu nasrin wa isxaaq bnu ibrahim bni nasr qaala waxau ihi xadaana cabdurazaq wa ibni hamaam asancaani qaala ahbarana bnu jurayj awowgii baa loo nisbeeyey wa cabdulmalik ibnu cabdilcasiiz ibni jurayj almaki can caطa ibni abi rabaax almaki qaala samictu bna cabaas cabdilaahi bni cabaas almaki qaala waxaa wuri lama dakhala nabiyu sal allahu alayh wasalam goortii nabigu uu soo galay albeyta kacbada uu gudaha u galay dacaa waa ku duceey fii nawaaxiihi ay fii nawaaxi lkacba kacbada dhinacyadeeda kulliha dhammaanteed isagoo gudaheeda ku sugan walam yusalli ma tukan xataa kharaja uu ka soo falama kharaja goortii uu soo baxay rakaca waa rukuucay rakcatayni laba ragcadood laba sunaa buu tukaday fii qubuli qiblati qiblada waxa weeye jihadeeda kacbada jihadeeda ayuu nabigu u tukaday wa qaala waxau hi haadihi tani alqiblatu qibladii weeye yacnii qiblada rasmigee loo tukanaya waa in oo imaam bukhaari uu u daliishanaya nabigu calayhi salaau wasalaam inuu u tukaday kacbada xaggeeda maxalu shaahidku waa intaas xadiikan iyo faahfaahintiisuna insha allahu tacala kitaabulxajka inoogu iman doontaa marka uu galay nabigu calayhi salaau wasalaam kacbada uu galay maku tukaday mise kuma tukan ibnu cabaas waxau i kuma tukan sida xadiidka dambe tilmaamayo walam yusali xata haraja minhu usama oo isaga laftiisu nabiga la galay calayhi salaau wasalaam kacbada waxaa galay waa usama usamat bnu zayd waxaa kaloo la galay bilaal nabiguna waa gala calayhi salaau wasalaam ninkii miftaaxa ah hayay ee cabdariga ahaa isaguna waa galay aartaasaa galay kacbada gudaheeda cabdulahi bnu cumar cabdulaahi bni cumar sida xadiidka hore tilmaamayo markuu bilaal weydiiyey bilaal waxau i waa tukadayoo laba sunabuu tukaday kacbada gudaheeda usaame markii la weydiiyeyna waxau i lam yusali ibnu cabaasna waa sida uu sheegay ibnu cabaas dadka kacbada galay ma ah wuxuu ka qaatay usaama ayuu ka qaatay usaama ayuu ka qaatay diidmada khulaasadu waxay isugu soo biyashubanaysaa bilaalna waa sugay oo waxa uu ihi waa tukaday welibana wuxuu ihi labadaa tir dhexdoodu ku tukaday usaamana waxa uu ihi kumuu tukan keebaa xoog badan labada ka sugaya ayaa xoog badan ee welibana tilmaamaya halkuu ku tukaday almubitu muqadamun cala annaafi waayo ka diidaya waxaa laga yaabaa axwaal badani inay waxaweeye ku timaado labada haddii waxay u badan tahay ka ficilka diidaya inuu ismoodsiinayo oo waxa suuragala intii nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaa uu tukanayay usaama waayo nabigu xillina waa ducaynaya xillina waa tukanay intii nabigu ducaynaya calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa mid waliba ducaynu ku mashquulay intii nabigu labada sunnaha tukanayay waxaa suuragala usaamo laftiisu inuu ducadii ku mashquulsanaa ama salaaduu galay waa ixtimaal markuu nabigu soo baxay alayhi salaau wasalaam ee bannaanka uu ku tukaday laba sunno ah taasi waxay u sii xoojisay inay maqsuud tahay oo nabigu calayhi salaau wasalaam kacbada gudaheedii inaanu ku tukan ee bannaankii wuula qastiyey ixtimaalaadkaasoo dhan baa diidmada ku imanaya marka culimmadu waxay leeyihin almuhbitu muqadamun cala annaafi qowlka bilaal baa xoog badan oo ah nabigu calayhi salaau wasalaam kacbada gudaheeda inuu ku tukaday ma sunnu ku tukada mise waajib ya mise waxaanu leenahay waa caam labadaba waa ku tukada waxaynoo kala caddeeye mahayn waxaanu leenahay alficlu laa cumuuma lahu ficilku caam ma leh kacbada gudaheeda laba inuu ku tukaday baa laynoo sheegay labadaasi ama waa faral ama waa sunne labadaba inay noqotaa suuragal ma aha laga qaadan maayo Eh, laakiin culimmadu waxay ku qaadeen sunanimay ku qaadeen waxa uu ku tukaday salaad sunaa ah bay ahayd eh, masalada laga qaatayna waxay tahay qiblada in loo jeesto wuxuu uhi nabigu hadihi اlqibla sallaa fii wajhi اlqibla eh, fii qibali اlqibla qiblada in loo jeesto inay waajib tahay buu xadiidku inoo tilmaamay baabun wuxuu baabu <clears throat> tawajuhi wuxuu baabu yahay jeesashu loo jeesanaya naxwa alqiblati qiblada xaggeeda xayu kaana meel kastoo qofku uu ahaaday kii tukanayay wa qaala abu hurayra radia allahu tacaala canhu qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waa mucalaq waa xadiid inoo iman doona waa xadiiu lmusiyi fii salaatih wuxuu hi nabigu markuu salaada barayay saxaabigii istaqbil ilqiblata qiblada iblada in loo jeestaa waa waajib waxayna ka mid tahay shuruuda salaada ayay ka mid tahay xadaana cabdullah ibnu raja bukhaari waxa uu yihi xadaana cabdulahi ibnu raja alhudaani horaynu usoo marnay waa mansuubun ila bani hudana qaala waxau hi xadaana israa'iil ibni yunus ibni abi isxaaq asabiici can abi isxaaq wuxuu ka warinayaa awowgii yunus baa u dhaxeeya israa'iil abihiiya laakiin xadiika hadda wuxuu toos uga warinaya abi isxaaq asabiici camr bni cabdilaahi alhamdani alkuufi waana ahbat nnaas fii jaddihi awowgii waxaa xadiika kala wariya sufyaan athawri iyo shucbat bnu lxajaaj iyo umaraau lmuminiina fi lxadii maca dalik hadduu khilaafo waxaa la qaataa israa'iil warkiis haddaan iyaga wax kale aanay xoojin markay meelaha kale isugu yimaadaan waa ka xifdi badan yihiin hadal male laakiin abi isxaaq hadday noqoto ninku xadiidka ehelkiis iyo qaraabadiis isagaa xogogaal u ah xadiiu laa nikaaxa ilaa biwali macruufka ah waa xadiisay isku khilaafeen israa'iil wuxuu ka dhigay mawsuul buu ka dhigay oo waa xidhiidhiyey sufyaan athawri iyo labaduba waxay ka dhigeen mursal bay ka dhigeen imaam bukhaari waxa uu wlwaslu min ziyaadau min aiqati maqbuulun eh, eh, wziyaadatu min athiqati maqbuulun oo macnuhu yahay ziyaadada waxa keenay israa'iil waa nin iqa ah laga aqbalaya yani warka ay sheegayaan thawri iyo iyo shucba waa laga tegaya ciladana waxaa lagu cileeyey in israa'iil uu yahay min abat الnaasi fi xadiii jadihi xadaana israa'iil can abi isxaaq aلsabiici can ilbara bni caazib radia allahu tacala canhuma qaala waxa ui kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla wuxuu ahaa salla mid tukaday naxwa beyt lmaqdis beyt lmaqdis jihadiisa ayuu u tukaday a bilood ama bilood buuukaana rasuul lahi sal lahu alayh wasalm rasuulkiishkaalku wuxuu ka imanaya hadii waxa wey mudada la dhammaystiro muddada haddii naqsiga la dhammaystirana bay noqonaysaa haddii la xadfana waxay noqonaysaa sidaasaa loo jamciyey kaana rasuul lahi sal lahu alayh waslm rasuulkii all waxau ahaa yuxibu mid jecel an yuwajaha in loo jiheeyo ila kacbati xagga kacbada faanzl allahu alla wuxuu soo dejiyey qad naraa waxaanu arkaynaa taqaluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaai samada uu ku gadgadoomayo oo xagga samada uu jalleecayo isagoo sugaya in qiblada waxawe laga badalo oo waxay sugaya naxw alkacbati kacbada xaggeeda wa qaala sufahaau sufahadii waxay yidhahdeen maangaabkii oo min annaasi dadka ka mida wahum kuwaasina alyahuudu yahuud weeyi maa wallaahum maxaa ka jeediya can qiblatihim qibladoodii allatii taasoo kaanuu calayha ay u jeesanayeen qul waxaad tidhaahdaa lilaah ilaahay bay u sugnaatay almashriq waalmaqrib bariya galbeed iyo jihooyinkaba ilaahay baa iska man yashaau cida uu doono ilaa siraatin mustaqiim jidka toosan buu alla ku hanuuniya fasalla waa tukaday maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciis rajulu nin baa la tukaday waa cabaad ibni bishr waxaana la yidhi cabaad ibni nahiig labadaba waa lagu sheeg uma kharaja waa baxay ninkaasi bacdamaa salla inta uu nabiga la tukaday dabadeed famara wuxuu soo maray calaa qowmin qolo oo min alansaari ansaar ka mida fii salaati alcasri salaadii casar buu ku soo maray naxwa bayt maqdis bayt lmaqdis iyagoo u jihaysanaya oo xaggeeda u tukanaya faqaala waxa uu huwa isagu yashhadu wuxuu qirayaa naftiisu ka hadlaya waa min baabi liltifaat ay ana ashhadu annahu salla inuu la tukaday maca rasuuli llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alla wa annahu tawajaha nabigu inuu u jeestay markuu tukanayay naxw kacbati kacbada xaggeeda fataxarafa alqowmu qowmkii waa jeesteen xataa tawajahuu ilaa ay u jihaysteen naxw alkacbati kacbada xaggeeda qaala waxa uri bukhaari xadaana muslim waa ibn ibrahim alfarahidi qaala waxa uri xadaana hishaam waa ibn abi cabdilaahi dastawai qaala waxa uri xadaana yaxya bnu abi kaiir can muxamed bni cabdiraxmaan bni thawbaan alcaamiri almadani can jaabir waa ibni cabdilaah ibni xaram alansaari qaala waxa uhi kaana rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wuxuu aha rasuulka alla yusalii mid tukada calaa raaxilatihi raaxiladiisa ayuu ku tukanay xayu tawajahat meel kastoo ay u jeesato faida araada haddii uu doono alfariidata waajibka salaada faralka ah nazala waa degaya gaadiidka waa ka degaya fastaqbala alqibla qiblada ayuu ujeedsanaya xadiidka hore waxaa la tilmaamay jihaynta loo jihaysanaya qiblada markii la jideeyey ee waxa weeye la amray nabigu calayhi salaatu wasalaam intii maka uu joogay markii salaada lagu waajibiyey waxaa loo tukanaya qibladii ambiyada halkii ambiyadu ay u jeedsanayeen uula alqiblatayn oo baytulmaqdisa ah, almasjid alaqsa aggiisa ayaa loo tukanayay markii madiine la yimi muddo toddobiyo toban bilood gaadhays ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam qibladaa ku sugnaa muddadaana nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu jeclaa in loo jiheeyo xagga kacbada in loo jiheeyo oo qiblada baytulmaqdis in laga bedelo markii sharcigaasi soo degay adiladu waxay tilmaamaysaa yahuuddu inay ku dhaleeceeyeen waayo yahuuddu weli yagu waxay u tukanayaan meeshii dee diintoodu tilmaamaysay ee diintoodii mansuuq ahay oo ah baytulmaqdis in loo tukado taasaa qiblo u ahayd markuu nabigu u jeedsanayo baytulmaqdis waxay idhaahdeen diinta ayuu waafaqay oo xagga iyagu u tukanaya way ku faanayeen markuu nabigu ka jeestay kacbada u jeestaybay tii dhibta waatay yidhaahdeen maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qibladuu u tukanay uu nagu waafaqayay nabigu muxuu uga jeestaybaydhaahdeen waxaa xadiidka kale lagu tilmaamay hore lagu tilmaamay markii qiblada la bedelay abcan markaynu jihaan ka hadlayno waataynu hadda soo sheegaynay madiin marka la joogo madiine haddii la joogo maki waxay ka xigtaa xagga koonfurbay ka xigtaa shaamna waxay ka xigaysaa waqooyibay ka xigaysa waayo shaam iyo madiina labaduba maka waxay ka xigaan xagga maka markaad joogto waqooyi bay ka xigaan iyagana waxay ka soo xigaysaa kacbadu koonfurbay ka soo xigaysaa labadooduna way kala dambeeyaan way kala dambeeyaan madiina soo horaysa marka waxay noqonaysaa dadka waqooyiga xiga hadday sii kala dambeeyaan labada ka dambe ka hore wuxuu ka soo xigaya xagga maxay koonfur buu ka soo xigaya oo xaggii qiblada ah taa macnaheedu waa maxay ahlulmadiina markay tukanayeen baytulmaqdis u tukanayeen waxay u jihaysanayeen xagga waqooyiga ayay u jihaysanayeen markii loo nasakhay kacbadana waxay u jihaysteen xagga koonfuroo cagsiya jihadu saasay noqonaysa marka halkan laleeyahay fataxarafa alqowmu qowmkii way isbedeleen imaamkii u jeeday xagga waqooyiga jamacuna ugu daba tukanaya xagga waqooyiga hadduu doono inuu u jihaysto cagsiga oo koonfura oo kacbada ah siday noqonaysaa hadday halkooda ku kala jeestaan waxay noqonaysaa dee iimaanku inuu ugu dambeeyo marka waxay noqonaysaa iimaanku inuu soo wareego ficilkaa badan waxa loo jideeye loo baneeyey oo sidaa ay u sameeyeen si ay u taxqiijiyaan qiblada inay qaabilaan marka camalkaa badan waa camalay macduur ku ahaayeen inay sidaa u jeestaan ee qisaduna saasay u dhacday waxaa kaloo xadiika laga qaatay qofku diinta inta uu ka haye soo gaadha inuu ku camalfalayo yani xukumka lagu jidaynaya waa marka uu ku soo gaadho masalada haddaad jahli kaga sugantahay oo daliilkeeda aadan maqal oo si kale aad ku camalfalaysay marka daliilku ama masalada ama xukumku uu ku soo gaadho markaasaa takliifku kuu bilaabmaya takliifku markaasuu kuu bilaabmaya lama odhan salaadii soo celiye salaadii ay tukadeen qayb waxay u tukadeen qibladii laga guuray laakiin xilligaa laga guuraya iyagu salaada ay tukanayeen may waxay u taagnayd qibladii horay u taagnayd idan salaadii ay tukadeen sideeda ayaa loo daayo waa lagu dhisay tii horaa lagu duldhisay manayna soo celin qaacidaduna waxay tahay naskhigu waa markuu ku soo gaadho hal yastaqilu lxukmu bilwuruudi aw bibuluugihi ila lmawjuudi falcazlu bilmowti aw ilcazli carad kada qadaau jaahi lilmuftarad jaahilku xilliguu jaahilka ahaa qiblada meelaan ahayn ama arkaanta wax ka mida jahli hadduu uga tegay maalintay soo gaadha ma qallaynaya mise qallayn maayo masaladaasay ku dhisan tahay ma xukunku maalintii la jideeyey ayaa laga doonayay intii aanu cilmigeedu gaadhin xukunkaasi waa yaalli waa inuu soo qalleeyaa mise waa maalintuu gaao xadiikani wuxuu daliil u yahay waa markuu gaao wailaa markay salaada xidhanayeen masaafaduu saxaabigu soo soconaya dhowr kilomitr bay ahayd masaajidada labada qiblo looga tukaday waa masjidu bani salima iyo masjidu quba sida inoo iman doonta labaduba waa kilomtraad wey qubo kale waa an kilomitr ka kalena xoogaabuu ka waabsan yahay masaafada intaa le qofku intuu soconaya waynu ognahay salaada subax ragcad in laga tukanaya ama in laba laga tukada intaay tahayna waynu qiyaasanaa masaladana waynu ka qaadanaynaa naskigu ama masalada xukumkeedu wuxuu ku dhisan yahay inuu ku soo gaadho laakiin inuu soo dega ma aha ama in la jideeya maaha qaala waxau hi xadaanaa muslimun waataynu ahrinay xadiidka labaad wuxuu tilmaamaya qiblada marka loo jihaysanayo waa alaada faralkaa ah wey ama alaada sunnaha ah ee aad doonaysa sunnaha inaad badsato ee aad degdegsan tahay waxa lagu jideeya si aad sunnaha u badsato oo aadan uga caajisin oo aadan uga degdegin in gaadiidka dushiisa aad ku tukato qibladuna waajib kuguma aha yusalii calaa raaxilatihi xayu tawajahat meeshay doontaba ha jeesato faida araada alfariidata nazla fastaqbala alqibla waxaa laga qaadanaya qaacidada ah yajuusu fi nawaafil maa laa yajuusu fi lfaraaid sunnayaasha waxa ku banaan waxaan ku bannaanayn waxa weeye faralka waxaan ku bannaanayn masaladana ka mida ah, waxyaabaha sunnaha lagu baneeyey faralkana loo diiday laakiin axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa sida xadiiu anas oo sunanta ku yimi nabigu calayhi salaau wasalaam istaqbala binaaqatihi lqibla wa kabar bilowga in qiblada loo jeesanay istaqbala binaaqatihi lqibla uma kabar uma sallaa xayu kana wajhu rikaabihi marka sunnaha lagu tukanayo gaadiidka dushiisa ee la leeyahay qibladii baa lagaa dhaaf bilowga waa inaad qiblada u jeesataa waayo qiblada waad awoodaysaa bilowga laakiin marka dambe hashu waa halkay u jeesato gaaigu waa jihada uu u socdo haduu iblada ka leexdo salaadaada waad sii wadanaysa culimmadu waxay idhaahdeen xadiika waxaa laga qaadanaya bilowga in loo jeesanayo qiblada loo jeesanayo waa sida xadiiu anas sunanta ku yimid tilmaamaya xadiikanina ma kala qaadin marka waxaan leenahay xadiikan baynu qaadanaynaa isagaana ka seexa badan kaa hadal ku sugan uruqyaasaniid buu leeyahay albaniya culimo horeba ay leeyihin waa laysku xoojinaya laakiin kan bukhaariya muslim baa isku waafaqay kanaa la qaadanaya oo bilowgaba gaadhigaagu hadduu qiblada ka jeedo ama gaadhiga aad fuulaysaa baskii aad fuulaysa uu qibladaba aanu u jeedin markaad gashaad sunnaha xidhanaysaa isagoo qiblada kasii jeeda kursigu halkuu u jeedana waad u jeesanaysaa waxba ka jeesan maysa sidaasaa la qaadanaya amaa xadiidka tilmaamaya istaqbala binaaqatihi lqibla waxaa lagu qaadaya sida akmalka iyo afdalka hadday kuu fududahay inaad ku bilowdo xagga qiblada hadhow aad kaba jeesatid sida noocaasaa wanaagsan laakiin waajib maaha ah. labada xadiina saasaynu u jamcinayna idan xadiidka waxaynu ka qaadanay sunnihii haddii waxa weeye gaadiid la fuushay ama socdaal la yahay inaanay waajib ahayn qiblada in loo jeesto laakiin maxaynu ka qaadanaynaa haddaad magaalada joogto oo sunno tukanayso oo gurigaaga ama masjidkii joogto waajib bay kugu tahay qiblada inaad u jeesato salaadaaduna ansixi mayso laakiin xaaladan duruufta gaarkaabaa loo tixgeliyey qaala waxau hi bukhaari xadaana cumaan waa cumaan bnu abi shayba qaala xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi can mansuur ibn muctamr alkuufi can ibrahim wa ibn yaziid annakhaci can calqama ibni qays annakhaci qaala waxa ui qaala cabdullah waa kuufiyiin kuufiyiintu hadday cabdullaahi yidhaahdaan waa cabdulaahi bnu mascuud sala nabiyu sal allahu alayh wasalam qaala ibraahim waa annakhaci waxa uu laa adri ma ogi zaada miyuu ziyaadiyey aw naqasa mise uu nuqsaamiyey labadaa ma kala ogi riwaayaad kale inoo cadaynaya inuu ziyaadiyey sala duhra amsan duhurkiibuu shan tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam falama sallama markuu ka baxay salaadii qiila lahu waxaa layidhi ya rasuul allah axadaa fi salaa salaada ma miyuu ku soo cusboonaaday shayun shay ma waxbaa ku soo kordhay salaadii qaala waxau ihi nabigu wamaa daak oo muxuu yahay waxaas qaaluu waxay idhahdeen sallayta kada wakada sallayta waa tukatay kada wakada intaa iyo intaas ayaa tukatay alfaada qaarna waxaa ku yimi sallayta amsan an ayaa tukatay waxaana la doonaya afar baa la doonaya fatanaa waa nabigu rijlayhi labadiisa lugood buu laabay wastaqbala waa qaabilay aliblata qibladiibuu qaabilay yani nabigu markuu salaada ka baxay ee shan uu tukaday waa soo jeestay fadhigiisii muctaadka ahaana waa u fadhiistay oo fadhigii salaada loo fadhiisanayay ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam bedelay dabadeedna nabigu alayhi salaau wasalaam lugihii buu laabay oo sidii salaada dhexdeeda uu fadhiisanayay ayuu u wastaqbala waa qaabilay alqiblata qiblada ayuu qaabila waa maxalu shaahidka wey waa halkaaynu dariishanayo qiblada in la qaabilo wasajada waa sujuuday sajdatayn laba sujuudood uma salama intaa dabadeed waa salaamu naqsaday falama aqbala calayna goortii uuna soo qaabilay biwajhihi wejigiisa nagu soo qaabilay qaala waxau ihi inahu low xadaa hadduu ku soo cusboonaado fi salaati salaada dhexdeeda shayun shay lanabatukum bihi waan idin sheegi lahaa walaakin hase yeeshee ana bashar in kalaba maahe bashar baan ahay idin lamida ansaawaan ilaawa kamaa tansawna sida aad u ilaawaysaan faidaa nasiitu haddii aan ilaawo fadakiruunii ixasuusiya waida shaka hadduu shakiya axadukum midkiin fii salaatihi salaadiisa falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sawaabka ha ku dadaalo siduu ugu dadaalaya yani waa ku ijtihaadaya siduu ugu ijtihaadaya wuxuu qaadanayaa sida u badan ama ka badan ha noqdo ama ka yar ha noqoto ka uu u badiyo ayuu qaadanaya waa sida soo degdegaysa laakiin imaam shaafici yani ka yar ee la hubo ee yaqiinta ah kaasaa sawaaba kaaha ku dadaalo qowlka kalena waxa uu leeyahay ka uu u badinayo mar waxaad u badinaysaa inaad afartiiba tukatay marna waxaad u badinaysaa saddex marna labaduba waa siman ka yar baad qaadanaysaa waayo isaga ayaa la hubaa culimmada saasay leeyihin falyutima calayhi sawaabka ha ku dhammaystiro ama ha noqdo aqalka sida shaafici leeyahay ama sida loo badinayo ha noqoto sida loo badinayo halkeedaynu ku faahfaahin doonaa de waxa suuragala dadkii aad salaada wada gasheenee aad wada socoteen ee jamca wada gasheen in dhammaantood ay fadhiistaan oo aad hubto salaadda inaad wada gasheen oo iyagu salaadii ay yidhaahdaan way dhan tahay ugu dambaysa ay u adiguna aad isleedahay mid baa kuu dhiman waad shakisantahay dadkaad wada socoteen markaad ku dhisto aad wada xidhateen salaada ee jamaca badana waa haddaad og tahay dadka qaar baa ku dhisa ninka ku xigen oo aanu hubin laftiisu xilliguu salaada galay ya inay wax ka tageen iyo in kaloo lamida laga yaaba inuu la mid yahay waa haddii aad hubto salaadiina aad ogaato atixiyaadkii ugu dambeeya ina fadhiisteen waxaad u badinaysaa dee badan inay kaa saxsan yihiin oo salaadii ay dhan tahay sawaabku xaalada noocaasuu kusoo baxaya aalibku yani uma yasjudu waa sujuudaya sajdatayn laba sujuudood hadda axkaamta sahwiga ka hadlimayna waxaynu ka hadlaynaa sujuudu sahwigii markii la sujuudayey nabigu wuxuu u jeesta calayhi salaau wasalaam xaggii qiblada waayo sujuudu sahwigu salaadu ka mid yahi qayb ka mida ah. in qiblada loola jeesto wey baabun wuxuu maa jaa wixii ku yimi fi qiblai iblada iyo waman axad laa yaraa aan arkayn alicaadata salaadii in la soo celiyo ay icaadata asalaa cala man saha kii sahwiyey ee fasallaa u tukada ilaa hayri qibla qiblada meelaan ahayn waa masaladii qiblada haddii laga dayoobo ama haddii la garan waayo oo meel aan ahayn inaad u salaadii qiblada aad khilaaftay ma la soo celinaya mise la soo celin maayo qaala waxau hi bukhaari xadaanaa camru bnu cawn abu cumaan alwasiti albazaz waqad salama nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa salaamu naqsaday fii rakcatay uhri uhurka labadiisa ragcadood yani labada hore waabala waa soo qaabilay cala naasi dadka biwajhihi wejigiis ayuu ku soo qaabilay uma atama intaa dabadeed waa dhammaystira maa baqiya waxa haay waa xadiiu dulyadayn oo inoo iman doona insha allahu tacaala salaadii uhuur buu nuqsaamiyey laba ayuu tukaday nebigu waa xadiiu abi hurayra xadiiu cabdilaahi bni mascuudna salaadii uhuur buu ziyaadiyey oo wuxuu ka dhigay shan buu ka dhigay walow ka damba qaal waxa uri bukhaari xadaana camru bnu cawn abu cumaan alwasii albazaaz qaala xadaana hushay wa ibnu bashiir alwasii can xumayd wa awiil xumayd ibn abi xumayd awiil can anas ibni malik radi allahu tacaala canhu qaala waxa uri qaala cumar cumar bnu lkhaaab waafaqtu waan waafaqay rabbi rabbigay baan waafaqay fii alaain waxa weeye saddex inaga dambeeya waa adan waqhtigiisu baxaye waa taa dusha ayib waafaqtu waan waafaqay rabbii rabbigee baan waafaqay fii alaai masaa'il saddex masale ayaan ku waafaqay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah low ittakhadnaa haddii aanu yeelan lahay min maqaami ibraahim maqaamu ibraahim musallan meel aanu u tukanna xaggeeda haddii aanu ka yeelan lahay fanaزlat waxaa soo degtay wاtakhiduu ka yeesha min maqaami ibraahim musalla meel aad u tukataan ka yeesha yani meesha iyo qiblada waxa weeye qiblada udhaxaysiiya meeshaas xaggeeda iyo xagga qibladaba wada tukada iyo wa aayatulxijaab aayatulxijaabna waan waafaqay yani sidii ay ila ahayd ayuu alla subxaanahu wa tacaala xukumkiisa ka dhigay culimmadu waxay idhaahdeen macnuu wuxuu u dhacaya waafaqani rabbi rabbigaybaa aniga i waafaqay saasuu macnuhu dhacaya qof aan ay ila muuqatay baa sharcigii allana ku yimi oo sharcigiibaa i waafaqay qaarna waxay yidhaahdeen waa isku macne dhinacii loo jiidaba waayo waafaqtuhu fawaafaanii waafaqanii fawaafaqtuhu waa meel bay isugu imanaysaa bimacnaa waanu isku soo dhacnay waanu iswaafaqnay wy wa aayat lxijaabi weeye ta labaad qultu waxaa dhi yaa rasuul amartu low amarta haddaad amri lahayd nisaaaka dumarkaaga an yaxtajibna inay xijaabtaan fainahu maxaa yeelay yukalimuhunna waa la hadlaya albaru kii wanaagsanaa iyo walfaajiru kii xuma fanalat waxaa soo degtay aayatijaab baa soo degtay wajtamaca waa kulmeen masaladii saddexaad wey nisaau nabiyi sal allahu alayh wasalam baa kulmay fi lhayrati calayhi hinaase lagu hinaaso ayay isku waafaqeen casaa rabbuhu rabbigii waxa uu xaqiiqa ku yahay ama laga yaaba in allaqa kunna haddii uu idin furo an yubdilahu inuu waxa weeye badalo aswaajan xaasas khayran idinka wanaagsan min kunna idinka inuu idinka idinku badalo dumar idinka wanaagsan nabiga ugu badalo fa nasalat waxaa soo degtay hadihi laaya aayadan lafteeda ayaa maxalu shaahidku waa watakhiduu min maqaami ibraahiima musalla in laga yeesho qiblada in loo jeesto in la doonayo mar walba qiblada in loo jeesto cumar bn khaaabna masaail badan buu taxay saddex masala halkan lagu sheegay laakiin masaaishiisu labaatan bay gaadhaysaa bay yidhaahdeen usaara badar baa ka mida wuu yidhi hallalaay qur allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya ilaa ay fajtanibuuh ay kasoo degaysay wuxuu ku celcelinaya allahuma bayin lana fi lkhamri bayaana shaafiya markay soo degtay ayuu i alaan alaan intahayna haddaanu ka joogsanayna masaaishu waa badan tahay munaafiqiinta ma lagu tukanaya walaa tusalli cala axadi minhum maata abada oo nabiga waa kii ku khilaafay lagu tukado cabdulaahi bnu ubay bnu saluul masaaishu waa badan tahay ee uu ku waafaqay masaladan qiblada ayaa ka mida qaala waxa uhi bukhaari xadaana abi maryam wa saciid bnu lxakam ibni abi maryam saciid bni muxamed ibni alxakam inta badan aabihii baa loo nisbeeya waa saciid bni muxamed ibni alxakam ibni abi maryam qaala waxa uhi ahbaranaa yaxya bnu ayuub alghaafiqi almisri qaal waxa ui xadaanii xumayd aawiil qaal waxa ui samictu anasan bihada xumayd awiil wuxuu ka mid yahay ragga tadliiska lagu sheegay buu ka mid yahay sidaa awgeed bukhaari waa danay oo wuxuu keenay isagoo le samictu anasan anas baan dhagahayga kaga maqlay qaal waxa ui bukhaari xadaanaa cabdulaahi ibnu yuusuf atinisi wey qaala ahbaranaa malik ibnu can cabdilaahi bni cumar qaala waxa ui bayna annaasu xilli dadku biquba meesha quba la yidhaahda ay ku sugan yihiin fii salaati subxi salaadii subax id yaaahum xilligaa waxa u yimi aatib mid imanaya faqaala waxa uu ihi ina rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle qad unzila waa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata xalay qur'aanun qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxa la faray an ystaqbila inuu qaabila alqiblaa iblada ama alkacbata kacbada ayaa lagu waajibiyey fastaqbaluuha way qaabileen riwaayaadka bukhaari nusada bukhaari way iskhilaafsan yihiin nusakda badankoodu waxay leeyihiin fastaqbaluuha waa ficil maadi way qaabileen riwaayat lasilina wuxuu leeyahay fastaqbiluuha qaabila marka macnahana way isu imanayaan midi waxay tahay waa sidii siyaaqu u socday waqad unzila calayhi leylata qur'aanu qur'aan baa lagu soo dejiyey waxa la faray qiblada inuu u jeesto ee fastaqbiluuha u jeesto amarkii inuu u naqlinayo ama isaga laftiisa markuu hadalkaa u sheegay bay qaateen dabadeedna fastaqbaluuha way qaabileen waa isku macno wey ama fastaqbaluuha qaabila oo u jeesta iblada bad hadii la aiyo waa ficil maadi fastabaluuha qaabila fastabiluuha may fastaqbaluuha way qaabileen istaqbala fastaqbaluuha waa qaabileen weeye fastaqbiluuhana istaqbil waa amar waxa weeye qaabila weeye marka wax ka badan yahay baynu ku soconaynaa nushada bukhaari ay badan tahay fastaqbaluuha waa qaabileen wa kaanat waa ahayd wujuuhum wajiyaalkoodu ila shaami shaam xaggeeda fastadaaruu waa u ila alkacbati xagga kacbada ayay u jeesteen xadaana qaala xadaana musadad qaala xadaana wa qaطaan can shucbata can ilxakam ibni cutayba can ibraahim wa annakhaci can calqama ibni qays annakhaci can cabdillaah wa ibni mascuud qaala wuxuu ihi sala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa tukaday auhra amsan an buu tukaday faqaaluu waxay idhahdeen aiida fi ala alaada miyaa la iyaadiyey qaala wuxuu ii wamaa aak oo taasi maxay tahay yani hadalkaa maxaa idinka keenay ama maxaa dhacay ama maxaan ziyaadiyey qaaluu waxay idhahdeen sallayta amsan an ayaa tukatay fatanaa waa laabay rijlayhi labadiisa lugood baabkan wuxuu ku tilmaamaya hadii ay dhacdo qofku qibladii inuu ka jeesto oo xadiikan ugu dambeeya nabigu calayhi salaau wasalaam xadiika hore ayaa ku cad masalada xadiika nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadii iyadoo la faray qiblada inay u jeestaan oo xukunku uu sidaa yahay yaanu warkuba soo gaadhin ayaa loo sheegay salaadii iyagoo qayb tukaday in qibladii la nasakhay oo ay ahayd inay u jeestaan xagga kacbada waxay ku dhiseen intii ay tukadeen bay ku dhiseen salaada inteedii dambana waxay u jeesteen xaggii kacbaday u jeesteen intii horena waa u ansaxday waxay ogaadeen qibladii markii waxa weeye loo sheegay salaada qayb ka ay tukadeen qayb ka midana ay tukadeen waxaa la hadda haddii qiblada aad ka dayowdo oo aad dadaasho inta taagtaada aad dadaasho salaadiina aad xidhato salaadii markaad qayb tukatay laguu sheegay qibladii oo laguui waad khaldan ee xaggaa u jeeso miyaad ka baxaysaa waad soo bilaabaysaa mise waad ku duldhisaysaa xadiika haddaynu daliishanno waa lagu duldhisaya masalada ku saabsan qiblada in laga dayoobo madaahibtu way isku khilaafsan yihiin shaaficiyada ugu adag shaaficiyadu waxay leeyihiin haddii aad dadaasho oo xaggii qiblada dhinacaan ahayn aad u tukato oo dadaalkaagu uu caddaaday inuu khalad yahay waxa weeye waxaa waajib kugu ah salaaddii soo celiso xataa haddaad ka baxdo waa soo celinayaa bay leeyihin waxay qabaan alicaadatu mutlaqa si sii daysan in la soo celiyo salaadii qiblada meelaan ahayn loo tukaday abcan waa marka la ijtihaaday laakiin haddaadan dadaal samayn waad iskaga nasiibisay ya oo meelaan qiblo ahayn aad u tukatay iyada ijmaacan waa laysku waafaqsan yihi qofkii waa socdaan safar buu ku jira wixii la waa dayoobay xaaladaha noocaasa laga hadlaya yacni xaalad ay suuragal tahay inuu qofku ijtihaado shaaficiyadu waa soo celinayaabay leeyihi hadday u cadaato qiblada inuu baalmaray imaamu axmed wuxuu leeyahay mi iyo loo kala qaadaya hadday magaalo tahay si kastaba u dayow magaalo haddii aad joogto qiilun baad helaysaa masjid door mixraabka masjidka ya dadka weydii magaala la jooga dibadda u bax jaarka weydii waxa weeye magaaladii qofku macduur ma aha idan eh, haduu dadaalo magaalada gudaheed khaladna ay soo baxdo salaada waa la soo celinaya waayo magaalo gudaheed inuu qiblada seego mid la aqbalaya maaha qoladaasina saasay udhigeen waa xanaabilada waxaa kaloo imaamu axmed laga soo naqliyey qowl odhanaya haduu ijtihaadaba oo u dadaalo laa yuciid oo cagsi ku a ah shaaficiyada marna ma soo celinayo waa fattaqu llaha ma staactu ilaahay ka baa waa dadaashi salaadii subax baa wakhtigeedu cidhiiriya tagtay magaalo kale ama wadan kale ya qoladiibaad weydiisa wakhtigii salaaduna waa baxaya sidaasaad ku tukati waana magaalo waxba soo celin maysa waa fattaqu llaha ma staactu fattaqu llaha ma staactum ya maalikiyada iyo xanafiyadaan u jeeda maalikiyada wa labadii haay wey maalikiyada iyo iyagu waxay leeyihin waxaynu kala qaadaynaa xaaladdu inay adag tahay iyo inay fudud tahay tafsiilkaasaynu gelinaynaa haddii dayowgu uu daran yahay oo bimacnaa qofku wuxuu daliishta ma haysto mugdiga ama dayowga aad u fog meeluu wax ku dhisay xitaa xidiga u eegtana ma hayo wuxuu qiyaas ka qaatana ma hayo calaamatulijtihaad ma hayo adilo ma hayo xaaladda noocaasa fattaquu llaha ma soo celinayo laakiin xaaladda uu adil helayo adilo uu helayo ee uu wax qiyaasi karo xaaladda noocaasa hadduu ijtihaado adiladana aanu daliishan waxay yidhaahdeen oo ay cadaato qibladii inuu khilaafay xaalada noocaas waa soo celinaya waxay isku soo dhacayaan imaamu axmed waayo imaamu axmed markuu magaalada sheegay wuxuu leeya magaaladii mixraab buu helaya wuxuu helayaa ciduu weydiiyo adiluu helaya magaaladii marka alfaadon baa kala duwan lakiin isku soo dhacayaan laakiin raajixu waxa uu yahay markaynu soo koobno aqwaashana aynu ka qaadanaynaa qofku hadduu gaabis hadduu sameeyana waa soo celinaya hadduu dadaalka ugu dambeeya isticmaalay miyiiyo magaalaba inta taagtiisa hadduu dadaalo waxa weeye wakhtiguna uu cidhiidhi ku noqdo oo ay u caddaato qibladii inuu khilaafay waxba soo celin maayo sidaasuu u tukanayaa waxaana loo daliishanayaa walilaahi almashriqu waalmaqribu fainama tuwalluu faama wajh allah sababu nusuulkeeda xadiiu camr bni rabiica ashkalat calayna alqibla fasallayna ligayri alqibla fanazlat faaynamaa tuwalluu faama wajhu llah meeshaad u jeesataanba waa qibladii alla weeye xaaladaasaa lagu qaadaya laakiin waa marka la dadaalo wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed walihi wsaxbihi wslm